الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله باب كيف أصبحت wuxuu ku saabsan yahay alqowlu bikayfa asbaxta in la dhaho qofka la bariidinayo kayfa sidee baad asbaxta kuwaa bariisatay arrintaas inay bannaan tahay waxaa lamida kayfa amsayta seed kusoo galabaysateen salaamahan innaga baan isku salaano ee maxaad ku barideen iyo maxaad ku hargasheen iyo waxba dhibaata ah male laakiin waa inay ka horeyso maxay assalaam wassalaamu qabla asu-aal intaadan qofka waxba weydiinin oo muxuu ku beriyey iyo muxuu ku galabaystay iyo muxuu ku hargalay midna aadan weydiinin waxaa sunno ah inaad salaanta islaamka ku salaamto marka wixii ka dambeeya musaafaxadii iyo iswaraysigii iyo isbooqashadii waa furan tahay qaala xadahanaa abu nucaym xadahanaa ibnu lghasiil wasmahu cabdiraxmaan yantasibu ila asaxaabiyi aljaliil aladi gasalathu lmalaa'ika ywma uxud saxaabigaasuu ku nasba sheegtaa iyo ku abtirsadaa saxaabigii ay malaaigtu dhaqday asaga oo ku shahiiday qaswat uxud masmahu ayaa xandala ibn abi caamir ninkaas ayuu ku abtirsadaa can caasim bin cumar ana maxamuud caasim bn cumar ibnu khaaab waay can maxamuud ibn labidin radia allahu canhu saxaabiyun saqiir qaala wuxuu yihi maxamuud lamaa usiiba markii la asiibay la dhaawacay agxulu sacdin sacad halbowlihiisa agxulku waxa weeyaan waa xidid halbowle ah oo wasadu diraac dhudhunka bartankiisa xidid ku yaalla yaa lagala helay leebkii maalintii ghaswat laxzaab gaaladii waxbay soo tortortay dagaal weynoo saf iyo safa ma dhicin ilahay waa kiisa gaaladii muslimiinta ilahay xoojiyey o gaaladiina uu ilahay jabiyey dabeel lagu sii daayey malaaig lagu sii lagu sii daayey marka laakiin dhaawaci yar yaraa waxyaalay turturayeen saxaabiga sacad sacad ibnu mucaad eh, sacad ibn abi waqaas sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu bn sacad bn sacad bn mucaad sacad bn mucaad sayid os sacad ibn mucaad sayid os radi allahu canhu wa ardaah ninkaasi asiibtay oo aqxulka waa halbowlaha yowma alkhandaqi maalintii dhufayska iyo axzaab waa la dhahaa khandaqna waa la dhahaye khandaqu waa godadkii la qodayay ee dhufaysyahay ee muslimiinta ku gabanayay baa khandaq loogu magac daray axzaabtuna waa mukawanaadkii mukawinaat alacdaa alguzaat gaaladii soo duushay waxay ka koobnaayeen ayaa axzaab lagu magacaabay intaasoo kutlo oo isku tagtay bay ahaayeen marka khandaqna waa la yihaahdaa oo bifikrati salmaan alfarisi radia allahu canhu salmaan saxaabigii jaliilkaha ah, fikirkiisii buu ahaa in la qodo gudad oo magaalada laga bixin wadada laga soo baxayana la qodo gaaladu marka ma soo gudbi karaan marka saxaabiga sacad binu mucaada alawsi radia allahu canhu wa ardaah ayaa la asiibay oo la dhaawacay fa thaqula wuu cuslaaday marka hore dhaawacii inuu yaa loo malaynaya dhawac waxaa dhawac culus inuu yahay markaasuu nabiga aleyh salaatu wasalaam teendho oga dhisay masaajidka dhexdiisa haweeney u dhakhtaradaheedna wuxuu yihi ha ka warhayso fa thaqula waa cuslaaday xanuunkiisii falamaa thaqula xawaluuhu waxay u wareejiyeen cinda imra'atin haweeney xaggeed yuqaalu lahaa la yihahdo rufayda haweeney rufayda la yihahdo reer ansaariyada saxaabiyadeed oo dabiibadaheed o dhakhtaradaheed yaa loo warajoorayay bar ka warhay oo ninka xaaladiisi iyo isbitaalkiisi iyo wuxuu u baahan yahay hadii la guli iyo arrimaha ka warhay baa la yidhi iyadaa loo warajiyey xawaluuhu cinda imraatin yuqaal laha rufayda maxay qabanaysaa wakaana tudaawi ljarxa dhaawacay daaweyn jirtay oo arrimahaasi u istaagi jirtay oo daawadaasi dhakhtarnimadaas lagu yaqaanay wayna banaanta waxaad garanaysaa qofka hadduu xanuunsado dhaktar loo diri karo in laisdaaweyn karo inuu nabiga alay slam waqtigiisi sidaa ay arrintu ahaan jirtay wax inkiran aysan jirin arrinta ayadaa wax inkiran aysan jirin bale nabiga qawlkiisana ku sugnaatay tadaawa cibaad allah addoommaha ilaahay ow isdaaweeya fa in allaha lam yunzil daan ilaa nazala bihi dawaa ilaahay cudur ma soo dejinin ilaa daawadiisana waa soo dejiya isdaaweeya in la isdaaweeyana kama hor imaanayso tawakulka iyo ictimaadka iyo alla oo la cuskado oo la tala saarto kama hor imaanayso ee waxay kamid tahay tawakulka kamid tahay inaad aqoonsato in awoodda iyo dur iyo nafci bilahi uu leeyahay asbaabna ay jiraanoo inaad taxadarto ay meesha ku jirto marka asbaabtaas laftirkeedaba tawakulka yahay fakaana nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa mara markuu soo maro bihi sacad oo masaajidka agtiisu nabiga gudihiisa oga dhisay tenda u soo booqdo si uu nabiga mar walba u ogaado xaaladiisa ula socdo ayuu soo dhaweystay yaquulu wuxuu dhihi jiray kayfa amsayt maxaad ku galabaysatay wa idaa asbaxa markuu habaryana kayfa asbaxta buu dhihi jiray seed kuseed ku bariday fa yukmiru asagana u sheegi jiray xaalkayga waa saasuu dhihi jiray waa ka jawaabi jiray xadiidku saxiix weeyaan saxiix weeyaan marka waxaa laga qaadanayaana qawlu kayfa asbaxta shaahidku intaa weeyaan haddii qofka lasoo booqday in la yirahdo seed ku bariday seed tahay markii la salaamo kadib intaba marka booqashada iyo cibaadadaasi ka mid tahay ziyaarat lmariidna waa laga qaadanaya xadiidki iyo tafaqud qofka in xaaladiisa lala socdo laga warhayo oo bal xanuunkiisi muxuu noqday iyo see yahay iyo lala ogaado dadkaas axbaabtii asxaabtii iyo jiiraankii iyo in lais ogaado waa laga qaadanayaa isdaaweynta iyo cilaajka inuuna tawakul hor imaanayn waan sheegna waa kamid arrimahaas oo dhan iyo xuquuqda muslimiinta ay isku leeyihiin oo booqashada ay kamid tahay qofka inuu walaalkii weydiiyo xaaladiisa iyo markuu la kulmaayo iyo waxaas o dhan waa arrimo fiican oo wanaagsan waayo qala xadathana yaxya bnu saalix qaala xadathana isxaaq bnu yaxya alkalbi qala xadathana zuhriyu qala akbaranii cabdullahi bnu kacb bnu malik alansari qaala wuxuu yihi wakaana kacb bnu malik wuxuu ahaa axad athalaatati saddexdii buu kamid ahaa aladiina saddexdii tiiba caleyhim laga toobad aqbalay saddexdii qaswata tabog intay ka hareen la ganaaxay ee ayaa lala hadlina yidhi kontan beri kadibna ilaahay toobad toobadoodii u aqbalay oo ilahay cala halaathati aladiina khulifuu uu ka toobad aqbalay saddexdii waxaa kamid ah kacab binu malik labadii saaxiibadiisahana muraara iyo hilaal yaa la dhihi jiray saddexdaasay ahaayeen anna bna cabaasin cabdullahi bnu cabaas yaa akhbarahu u waramay ina kacabu u waramay oo cabdullahi bnu kacab la yidhaahdo anna caliya bna abi aalibin radi allahu canhu kharaja waa baxay min cinda rasuulillah nabiga calayhi salaam agtiisuu ka baxay fii wajacihi aladii xanuunkii tuwufiya fiihi nabiga lagu oofsaday jiradii uu nabigu udhintay isagoo xanuunsan intuu soo booqday ayuu banaanka usoo baxay cali fa qaala annaasu dadkii baa waxay yidhaahdeen yaa abalxasan abalxasanow waa xasan waa cali bin abi aalib ayaa kunyadiisa abalxasan la dhihi jiray kayfa asbaxa rasuulullah rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam wuxuu ku waabariistay see yahay qaala wuxuu yihi asbaxa bixamdi illahi baari'a saasuu yihi qofka hadduu qof soo booqdo uu tago hebel ka warran waad utagtaa maqalayseeya isaga waa lasii wareysan karaa marka wuxuu yihi asbaxa waa waa bariistay bixamd illah ilaahay xamdigii iyo mahaddiis baari alxaabiya mid bogsaday yani rijaal waxaan ka qabnay inuu caafimaado oo tafaawul hadal fiican buu ku hadlay waa bogsaday qaala fa akhada cabaas bnu cabdilmudarib cabaas oo maqlayay oo la socday baa wuxuu qabtay biyadihi cali gacantiisu saa u qabtay fa qaala wuxuu yihi waa bogsadaya ara-aytuk ma kuu sheega ma ku waramaa ma ku waramaa fa anta adigu wallahi baan ku dhaartee bacda halaatin saddex beri kadib cabdulcasa baa tahay cabdulcasa usha addoonkiisi baa tahay cabdulcasa waxaa loola jeedaa oo la dhihi jiray qofka taabic ahee la amre e asaga waxba amrine wax raaceen asaga la raacin ee maamuur iyo mas-uul laga yahay kaasaa waxaa la yihahda cabdulcasa marka wuxuu ka wadayaa nabiga alay slam saddex beri kadib waa geeriyoon doonaa adiguna waxaad noqon doontaa qof nin kaleo amiir oo muslimiinta xukuma oo madax u ah iyaad ka dambayn doontaa ad raaci doontaayo amar baa lagu siin doonaa waa lagu amri doonaa wallahi bacda halaatin anta adigu cabdulcasa baa tahay wa inii wallahi baa ku dhaartay laa araa la araa waxaan arkaa rasuula allahi sala allahu alay wasalam sawfa yutawafaa in la ofsan doono fii maradihi haada jiradiisa inuu ku dhiman doono nabiga alay slam baan ii muuqata buu yidhi waa firaasa waa firaasa qofka waxyaalaha qaraa-inti iyo calaamaadka iyo raadadki iyo waxa uu ku arki jiray ehelkiisa markay dhimanayeen iyo waxaa waxbaa ku qiimeyn karaa inii acrifu waxaan garan buu yihi waatan marka waa sheegay wujuuha bani cabdilmualib reer bani cabdilmualib waa qowskaga dhasheene oo nabiga in cabdullaahi bin cabdilmualib buu ahaaye waxaan garan buu yihi wujuuha bani cabdilmualib cinda almowti markay dhimanayaan markay ilgeeriyaad leeyihiin waan gartaayo calaamadii aan ku arki jiray baana iga muuqata nabiga sala allah aleyh wasalam marka ilgeeriyaad buu leeyahay waa xaaladiis waa ku nabiga alay salatu wasalaam waa dhintay ogow inuu dhiman doono yaa i muuqata buu yihi firaaso weeyaan qofka markaa wixii u muuqda ama qaraa-in ama calaamaad ama dhakhtarnimo iyo wax uu ku ogaado qofka xanuunkiisa iyo jiradiisa inuu ka kacayn u arko saameyntuu ku yeesha xanuunka beerkiisa wadnihiisa siduu maarata xanuunka u saameeyey hadduu eh, maslaxa loo arko maslaxa loo arko inuu sheego oo waxa markaa dhibaato ka weyn dhalanaynin musiibo kale ay ka imaanaynin dhibaato male wuxuu yihi maalan war qofkan waxbaa iskugu daalilina isbitaalkiisi iyo qarashkiisa faraha badan qofka xanuunkiisa waa xanuun aan rajo laga qabin in laga bogsado halkaasuu xanuunka gaaray marka ilahay waa caafin karaa qadarkiisa xukuma ahee <clears throat> laakiin cinda alqaraa-in iyo markaa tajaaribta aan gaaray qofkan isagaa xanuunka ugu dhiman doonaa saa hadduu yiri wax dhibaataa male laakiin waa goorma waa biusluubin xakiim usluub oo yani xikmad leh oo caqli ku jiro oon qofkan isaga ah hadhow una hadalkiisaasi dhibaato keenaynin ummaddu aynan maaratay isku darmay yaa la rabaa saas hadduu dadka uu isleeyahay waxbay fahmayaan uu usheego dhib ma laha laakiin hadduu yidhaahdo ninkan waa dhibanaya rajabeel uu ku rido dadkii deena ay isku naxaan xaggi xagga u didaan arrintaas marka waa laga fiicanya hadba xaalka umu daraasayni mararka qaar mar waxaa jirta qofka laftirkiisa in loo sheego ayna waxba dhibaataa lahayn u yirahdo hebel xanuunkaasoo ku haya allah ku caafiya gurigaada iskaga noqo ha gurigaada iskaga noqo inuu yirahdo marka qaarkaadna in loo sheego waxaa ka imaanaysa nakba iyo muxuu ahaa sas iyo argagax iyo wadna xanuun kale iyo dhibaato kale keeni marka haddii laga qariyo la yihahdo iyadoona fi maxalihi way marka xaala hadba xaaladda siday tahay weeyaan ah, dadka iyadoo mashaacirtooda la dhowraayo dadkaas eh, muxuu ahaa ehelka iyo dadka kor fadhiyi iyo aan xaalkooda lala soconayo ayaa la rabaa wixii suuragala ah in lagu hadlo mararka qaar baa laga yaabaa qofka intuu imaado qof xanuunsan u imaado inu yiri ah, war hebel xanuunka xanuun ka kaci ma ahe rajaxumo dadka ku rido taas marka ma fiicna marka xaalad hadba siday keenaysa ubaa loo jeedaa cabaas markuu sidaa yiri cali bin abi aalib radia allahu canhu kuma inkirin balayn sheeg baa tahay muna dhihin wuxuu yiri markaa fadhab inakici buu yiri nabiga alayhi salaatu wasalaam ilgeeri hadduu leeyahaye fadhab binaa inakici kici labadeenna ilaa rasuulillah nabiga alayh salaam u tagnee falnas'alhu an weydiino fii man hada alamru amarkan iyo khilaafadan iyo hogaanka yaa iska leh nabiga gadaashiisa aan dhahne fain kaana fiinaa dhaxdaamada hadduu yahay ree banu haashim calimnaa dalika waan sii ogaanaynaa wax cilmi oo nas iyo daliil u haysano yuu noqon wa in kaana fii kayrina qof annaga aan ahayn oo muslimiinta kalea hadduu yahay oo ehel u yahay ama loo gartana kallamnaahu waxaan kala hadlayna nabiga calayh salaam fa awsaa bina wuu noo dardaarmi waxaan dhahaynaa hadduu ninkaa hebela ama nin kale uu sheego nabiga calayh salaatu wasalaam nabi allow nimankaas la hadal hanoo dardaarmaano xaalkaana iyo arrimaha naga ogaadan khayr hano hanoo dardaarman hanaga warhayaano sidaa dheh oo noo dardaaran ha kallam kallamnaahu waan la hadlaynaa fa awsaa binaa markaasuu noo dardaarmiyo oo dhihi nimankaasa inii dardaarmaya alubeytkeyga reerkayga ogaada hana dhehe saas weyaan qaala cali cali wuxuu yihi saw inaa wallahi baan ku dhaartay in sa'alnaahu haddaan weydiino manacnaaha uu noo naga reebo oo u yihahdo idinka malihidin banaanka mara laa yucdiinaaha na siin mahayo annaasu dadka bacdow gadaashiis abadan weligiis u tegi mayna naga daa hadduu dhaho idinka malihidiin malihidiina maana nagu xukumi hadhow dadka imaan doonoo dhanba inagoo dhanba waxaa la banaanka nabigaaba inii jiiday baana la dhihi wa inii wallahi baa ku dhaartay laa as'aluha ma weydiinaayo masaladaas iyo su-aashaasi iyo khilaafada yaa iska leh rasuulallahi sala alla alay slam weydiin maayo abadan weligay ma weydiinaayo halkaa marka maxaa kaaga caddaatay in nabiga calayhi salaam aynan u tegin wax wasiye iyo dardaaran ah oo cali iyo aalu beytka nabiga loo dardaarmay madaxnimo iyo xukunna inuusan jirin ayaa halka kaaga caddaatay waxa marka ay gaaladu iyo muxuu aha qoladan la yidhaahdo shiicadii ay dhahaan wasaa yaa cali iyo cali baa loo dardaarmay albeytka loo dardaarmay inay khuraafaad laa manzala biha min suldaan ay tahay waxba ka jirin ayaad ka qadanaysa marka waxba inuu ka jirin shaahid waxaa weeyaan kayfa asbaxta iyo kayfa asbaxa qofka in la dhaho la bariidiyo waxba dhibaato amar ah, waa fiican tahay waa iska banaan tahay nacam baabu wuxuu ku saabsan yahay man kataba ninkii qoraa aakhir alkitaab warqadda aakhirkeeda uu diraayo wuxuu ku qoray assalaamu calaykum waraxmat ullahi buu ku qoray oo gadaal buu kaga khatibay kor buu kaa qoray gadaal buu kaa qoray wa kataba fulanu binu fulan baa warqadan qoray licashrin baqiina toban markay ka hadhay min ashahri bishii iyadan taarikhdan waa raacin karaa qoraalka wuxuu dhaca waxaan qoray markii bishii intaa ka hadhay toddoba ka hadhay lix ka hadhay shan ka hadhay taarikhibila sanad hebel taarikh inuu yani risaala muarakha risaala muarakha qoraal iyo warqad taariikhaysan iyadana waa fiican tahay waxaa yeelay waxay keenaysaa wixii ku madmuun ahaa ee warqadaa xumbaarsanaaye la socday axkaama mararka qaarkood la socota cuquud baa la socon karta dalaaq baa la socon kara rajciya iyo soo celin baa la socon karta fasakh baa la socon kara shufcaa la socon karta iyo maslada noqon kartaa waxaasoo dhan hadhow cinda tanaasuci dood markay imaatay khilaaf qoraalkaa taarikhda lu kala bixi taarikda lu kala baxaya islaanta soo istaagi karta bil markay joogtay ba waan ka baxay taarikhda waa tan yaa lagu kala baxaya ayib dayntii waktigii ajasheedi iyo heshiiska xilligu ahaa xilligaa ma ahan xilligaas buu ahaa taarikhdii baan u kala bixi marka qoraalka xagga taarikhda waa fiican yahay xadathana ibn abi maryam qaala akhbarana ibn abi zinaad qaala xadathanii abi anahu akhada wuxuu qaabtay hadihi risaala warqadan min khaarija bini zayd kasoo fushay wa min kubaraa'i aali zayd ree zayd zayd binu thaabit radia allahu canhu dadkiisii odayaasha dadkiisi waaweynaa ayadoo xadiidka isagoo ah qisadan inta ka yar yaa soo maray waxaa warqadaa ku qoran markaa uu soo gaaray ninkan la yiraahdo ibn abi zinaad ee kasoo jeeda zayd binu thaabit ee khaariji iyo aalu zayd iyo uu ka dhaxlay u ka arkay warqadaa waxaa ku qoray bismi illaahi araxmaani araxiim kitaabka alfaad ba ku yar jirta marka wuxuu leeyahay waxaa ku qoran bismi illahi raxmaan araxiim in lagu bilowdo bismi illaahi warqadaha la qoraayo waa soo maray kadib deena mursilka iyo mursalka kee la hormarini alamru fi dalika waasic inay iska tahay o iska banaan tahay haddii la hormariyo qofka diraya iyo haddii la hormariyo qofka wax diri labadaba inay iska banaan tahay saxaabadu ay isticmaaleen nabiguse alayhi salaatu wasalaam hadyigiisa oo afdal lhadyi ah oo akmal hadyi o usii fadli badan inuu isaga ka bilaabay min maxamedin rasuulillaahi ilaa hiriqla waa soo maray marka bismi illahi raxmaan iraxiim licabdillaahi addoonkii ilaahay ee mucaawiye ahaa bay ku socotaa amiir lmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii ahaa ayay ku socotaa warqadan miyay ka timid min zayd bn thaabit zayd bn thaabit bay ka socotaa salaamun calayka amiira almuminiin saasuu qoray salaamun salaam calayka korkaada ahaata amiira almuminiina yaa amiira almuminiin waraxmat ullahi ayuu raaciyey fa inii axmadu waxaan xamdinayaa ilayka adiga allaha ilahay baan ku xamdinaya aladi alihi laa ilaha ilaa hu ama axmadu waxaan xamdini ilayka adigan aan usoo hadiyeen on ku xasuusini allaha ilaahay alladii allihii laa ilaaha ilaa hu isaga alla kale uusan jirin ama axmedu waxaan xamdinayaa ilayka macaka macaada anag ku xasuusinaya maca tadkiirika allah aladii baan ku xamdin laa ilaha ilaa hu intaba waa la yiri ilaahay baan ku xamdinayaa oo marka xasuusinna way ka tahay alla ku xamdinna way ka tahay laba faa xumbaarsan tahay marka amaa bacdu intaa kadib amaa bacdidan waan soo maraa iyaduna fa inaka adigu tas'alunii waxaad weydiisay mucaawiyow can miiraati aljaddi walikhwa masala masala miiraah oo dhaxal ah oo faradii ah oo ah masalat ljaddi maca alikhwa awow iyo walaalo mayd baa dhintay wuxuu ka tegay awowiis aabihii dhalay iyo ikhwa walaalihiis see lagu dhaxli waa masale ay isku hayeen zayd ibnu thaabit radia allahu canhu iyo saxaabada qaar oo khulafada qaarkood ay kamid yihiin ayaa isku khilaafay masale khilaafkeeda uu mashhuur ahaa bay ahayd oo zayd gaar u istaagay oo madhab shaaficiya ay qaateen fadakara risaala risaaladii marka iyuu sheegay xadiidkii marka waa dheeraa qaabka ufaahfaahsanaa ee masalatljad uga shakakeeyey inta iyada mukhtasar waa soo gaabiyey inuu marka muqtasar yahayna waxaa kutusaysa fadakara risaala yani waxbaa meesha ka maqan oo go-an risaaladii iyo qoraalkii uu mucaawiyo u qoray masaladaasi dhaxalka ku saabsan oo ka sheekeeyey buu sheegay oo ka hadlay intii shaahidkeed maagtan wanasalu llaha wuxuu qoray wanasalu llaha alhudaa ilaahay baan hanuun weydiisanaynaa inuu nagu hanuuniyo dariiqa xaqa ah oo nagu hanuuniyo dariiqa cilmiga ee sharciga ee xaqa ah ee sawaabka ah walxifda baan weydiisanaynaa inuuna xifdiyo min kuli shar wa aafa aafo iyo shar kastana ilahay inuu naga xifdiya weydiisanaynaa watahabuta sugnaasho a ah wax suganno fii amrinaa amarkaanaga kullii dhammaantiis wax allaal wixii umuurta anada umuurtaanada kamida inaan tathabut iyo caddayn iyo suga sugnaasho aan ah wax ku maamulno dhaxalkiina masalada dhaxalka kamida lasoo weydiiyey masaa-isha kale ee fataawada ku saabsan baa kamida wax allaalo wixii khabaraho uu maqlo inuu tathabuto fatabayanuu waxaasoo dhan ba warka way soo gelaysaa atathabut baan weydiisanaynaa fii amrina kulli wa nacuudu billah ilahay waxaan ka magangelaynaa an nadilla inaan dhunno oo aan sawaabkii iyo waddadii xaqeed ka leexano aw najhala inaan jahli ku dhacno hadal iyo ficil toona iyo wixii jaahiliyada ay ku dhaqmi jireen caadaadaha ow amase nukallafa mustaqda qaar natakallaf natakallaf nukallafa ay natakallaf inaan isku kallifno maa laysa lanaa wuxuuna noo sugnaanay bihi maaga cilmun cilmi waxaanan cilmi iyo aqoon iyo macrifo u lahayn inaan isku kallifno ayaa ilahay ka magangelaynaa qul maa asalukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin kuwa iskalifa kamid miihi dheh baa lii nabiga sala allah alay wasalam iyo ah, walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun iyadoona waa aayadii kale ka hadlaysay ina sama walbasar walfad kaan kulu ulaahi kaana canhu mas-uula aw nukalif ay natakalaf maa laysa lana bihi cilmun ilahay ka magangelayna wasalaatu calayka warqadii waa bogay mogtahay qoraalka haduu bogay haddana muxuu ku khatimay wasalaamu calayka amiira almu'miniin waraxmat اllahi wabarakaatuh ayuu ku khatimay marka baabu man kataba aakhira alkitaabi assalaamu calayka waraxmat ullahi wey marka wasalaamu calayka amiira almu'miniin waraxmat ullahi wabarakaatu marka horena waa ku biloway markii dambena waa ku khatimay wamaqfiratuhu waa ku daray in lagu darayana bacd saxaaba waa kii zayd kalaba kamida iyo bacd saxaaba in la raacin karo maqfiratahu qofka salaamtu kugu salaamo mar walba faxayu biasla min hada inaad wax ku dari karto wa kataba wuheyb baa qoray yowma alkhamiisi buu qoray wuhayb ah yaa ii qoran meeshan wuhaybka markaa eh, kaatibkii zayd radia allahu canhu miyaa saainu taa waa dhici kartaa wa wuhayb yaa qoray yowma alkhamiisi buu qoray lithintay casharata labiyo toban maalmood baqiyad markay ka hadhay min ramadaana ramadaan waa shacbaan oo maraysa meeqay maraysaa shacbaan markaas labaatan iyo sideed toban iyo sideed toban iyo sideed lithintay casharata laba toban baa baqiyaad ka hadhay min ramadaan mise ramadaanka laftirkiisa gudihiisa wey sanata tnatayni wa arbaciin afartan iyo laba markay hijradu ay maraysay marka taarikhdii bu qoray taarikhdi shahrigii iyo tii bishii sanadkii intaba waa qoray sanadka marka afartan iyo laba hijrada nabiga ay maraysay ayaa warqada la qoray xasanulisnaad wey xadiidka marka in salaamtii nihaayat risaala la sheego oo marka la bogo gadaasheed la sheego taariikhdina lagu daro ayaa laga qaadanaya xadiidkan Ah, marka wixii duco iyo arrimo noocaas oo kalea ah warqada in lagu daro qofkaad xudiray uqoraysa aad ducana raaciso ood ilahay ubarido ood isku barido oo almursil walmursalu ileyhi labadaba ayadana waa sii fiican tahay waa fiican tahay qoraalkaa iyo duca in la raaciyo hadal macaani iyo hadal wanaagsan laiskugu duceeyo ayib qaala lmusanifu baabun kayfa ant see tahay qofka in la dhihi karo kayfa asbaxta iyo kayfa amsayta waa kayfa anta adigu see tahay waa la iska dhihi karaa xadathana ismaaciilu ibn abi uways qaal xadathanii maliku can isxaaq ibn cabdillahi bn abi طalxa can anas bn malik radi allahu canhu anahu samica cumar bn khadaab buu maqlay radi allahu canhu wasalama walxaal salama caleyhi rajulun nin baa salaamay cumar farada salaama cumarna salaamta uu ka radiyey uma sa'ala cumaru rajula cumar baa ninkii weydiiyey kayfa anta adigu see tahay marka isa salaamay salaamta islaamta lagu bilaabiy oo isa salaamay kadib wuxuu yihi adigu see tahay faqaala ninkii baa wuxuu yihi axmad llaha ilayk ilahay baan ku xamdinaya ilayka macaka macaada ama ilayka axmadullah ilahi baan ku xamdinayaa ilayka ay mudakiran ilayka ano adig hore kuxasuusinayo saasuu yiri faqaala cumar baa wuxuu yihi hada aladii aradtu mink hada tadkiirkaas iyo xasuusinta xasuusintaan ku xasuusiyeed alxamdu lilahi tiri yaa aladii midkii aradtu aan kaa doonayo minka adiga inaad alxamdu lilah on dikri ilahi ku xasuusiyo unbay ujeedadayda ahayd see tahay inaad xamdi ilahay xasuusato oo ilahay ku mahadiso ood ammaanto oo nicmadiisa xasuusato intaan baan oga jeeday buu yidhi waqad wasalat irisaala danta aan lahana way gaadhay risaaladii hada aladi kaa kaas kii wey aradtu ninkaa kaa doonayay oo ah inaad ilahay ku xamdiso ood xasuusanaato xadiidku saxiix weeye mawquufan isagoo mawquufah muwadana waa kusoo saaray imaam malik raximah llahu tacaala min ariiqi eh, ibni mubaarak fi zuhd isaguna uu kusoo saaray eh, eh, ninka cabdullahi mubaarak kitaabkiisa zuhd isagana kuso bixiyey albani waa saxiix yeer isagu qaala raximah llahu tacaala baabu kayfa yujiibu see ku jawaabi idaa qiila lahu qofka haddii lagu yidhaahdo kayfa asbaxta kayfa asbaxta haddii la yihahdo see ku jawaabi waxaa fiican jawaabtu inay noqoto mar walbaba inaad xasuusnaato nicamta ilaahay ku siiyey laba inaad qirtood ictiraafto taqsiirka iyo gaabinta aada la timid ee khayr iyo wanaag wixii loo baahnaa mararka qaar inaad saala rabi aadan oola imaanin oo cudurdaar lahaw ama aan lahaanine inaad gaabintaada iyo tafsiirkaada mararka qaarkood ka calaacashana iyaduna waa imaanaysaa mar walba inuu marka qofka jidhkiisi iyo xanuunka haya keliya unu ka hadlo sax ma aha inuu dhaho khayr badan oon sameyn lahaabaa idhaafay wanaag badan iyo waaa inuu dhaho xaggaas uu milicsado aakhiradiisi iyo cibaadadiisa ayaa laga qaadanaya saas wadaa xadathana abu caasim annabiil can cabdillahi bni muslim can salamata almakiy almakiy can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma qiila linabiyi nabiga waxaa lagu yihi calayh salaam kayfa asbaxt nabi allow seedku waa beriisatay see tahay qaala wuxuu yidhi khayra khayr baan kuwaa bariistay min qowmin baana kamid ay dad lam yashhaduu aan xaadirin janaasata janaaza walam yacuuduu aan booqanin mariidan jajiran a waa cudurdaar baa dhici karta nabiga inuu oga haray alayhi salaam ama uuna kaba warahelin oo ordamba un loo sheegay min qowmin baan kamid ahay lam yashhaduu janaaza aan janaaze xaadirin walam yacuuduu mariidan dajiranna aan booqanin marka alxamdulillah khayr baan kuwaa bariistaye laakiin khayrkaas iyo ciyaatulmariid iyo booqashadii iyo janaazadii arrimahaasaa ama xanuun iyo cajiz iyo cudurdaar ayaa iga reebay marka nabiga alay salam wuxuu ka hadlaya oo ka murgaayaa wixii khayr iyo wanaag ahaa ee uu rabay inuu sameeyo oo cudurdaar darteed iyo duruuf darteed uu sameyn waayey taasaa qalbigiisa ku weyn rasuulka alay salaam meesha xanuunkiisi iyo jirhkiisi iyo arrimihiisa kale qaarka ah ama adduunya mashquulkeeda uu ka hadli lahaa xagga cibaado iyo khayrka iyo wanaagga ayuu ka hadlaya rasuulka sala allahu aleyh wasalam xadiidkuna waa xasanu liayrihi xasanu ligayrihi weeyaan ah, marka labadaa shay ee uu nabigu uu sheegana fadliga kusugan shuhuud ljanaazi iyo ciyaadat lmariid fadliga kusugan weyn mad garanaysaa nabiga xataa uu hataa ka maaratay murgaayo inay dhaafaan sala allahu aleyh wasalam waxa waana dhinaca kalena waxaa ku jirta oo la socota nooc oo tacliim ah iyo barid ah iyo tawjiih iyo muxuu aha ku baraarujin qofka lagu baraarujinaayo wixii fadaail acmaal oo khayr ah si naftiisa qofka iskugu aruuriso iskugu diyaariso oo maxaasin akhlaaqda wanaagsan ay u qaato ayaa iyadana maarata ku jirta oo boorin baa ku jirta iyo waano iyo naseexo qala xadathana mxamed ibnu صbax qala xadathana shari an mujai shariigaas ibn cabdillaahi an muhaajiri saaiq muhaajir asaa'iq marka shari ibn cabdillahigaasna daciifun yukhdi kahiira baa la dhahaa ayib muhaajir can saa'iqi buu ka warramay qaala saa'iq wuxuu yidhi muhaajirkaas muhaajir huwa saa'iq muhaajir huwa saa'iq saa'iqna waa la yihahdaye qaala wuxuu yidhi kuntu waxaana ajlisu kii fadhiistaa ilaa rajulu nin min asxaabi nabiy saxaabada nabiga la fadhin jira dakmin oo weyn lakmigu dakhaamadu waa qofka jirkiisa oo weyn kama dhigna inuu baruur iyo calool iyo wax saas o kale lakin almuhim waa qof nin weyn oo suuradiisa iyo muuqaalkiisa ballaaran yahay ayuu ahaa dakm min alxadramiyiin xadramiyiintuna kamid ahaa xadramina waa waa meel yaman kamid a ya xadram la dhahaa meel yaman kamid a ya yaa la dhahaa xadramut baa la dhahaa dadka marka meesha kasoo jeeda waxaa la dhahaa xadrami xadrami baa la yihahdaa fa kaana wuxuu ahaa idaa qiila lahu ninkaa markii lagu dhaho kayfa asbaxta markii la bariidiyo l warseedku waa bariisatay qaala wuxuu dhihi jiray laa nushriku billah ilahay uma sharig yeelayno saasuu dhihi jiray muxuu ka wadaa yani asbaxnaa walxaal laa nushrik billah waa ilahay mahadyi wey waa nicmo weyn akbaru nicma yusbixu bihi linsaan nicmada u weyna qofka uu kuwa bariista waxaa weeyaan inuu waaga u baryo asagoo mu'mina asagoo muslim asagoo muwaxida asagoo alle waxba la wadaajiraynin axadka inuu waaga u baryo nicmo ka weyn oo qofkaa la siiya ma jirto dama ka weyn la siiya ma jirto waxa kaloo dhan mashaaqiil adduun iyo waxaasoo dhan waa umuuro taabic oo iska sahlan wey waaba laga kabsan karaa hadhown hadday ku dhaafaan aakharaaba waxoo dhan ba la iloobi ninkii janno ilahay geliya oo ninka adduunka ugu dhib badnaa marka jannada la ugu rafaad badnaa walba xanuun badnaa marka jannada la geliya hal mara ah, gelidaa hore uu galayba wax allaala wixii culeys ahaa iyo murug ahaa iyo xaruun ahaa iyo koreel ahaa iyo wuxuu dhanba waa laga siibaya waa laga siibaya markaasa waxaa leeya weligaa buus iyo dhibaata ma soo martay markaas wuxuu le maya weliga dhibaata baa soo marin buu lehy laakin maxaa muhima inaad mumin tahay muwaxid ah marka wuxuu leeyahay laa nushriku billah ilahay uma sharig wa akbaru nicma oo qofka ilahay siiya subxaana wa tacaala marka qofka inuu xagga umuurta diinta iyo tawxiidka iyo arrimahaas waa waa beri waa berigiisi iyo mxuu ahaa salaamidiisi iyo booqashadiisi iyo arrimahaas marka la nabdaadinayo xaggaa inuu mar walba qalba mugahayo yirahdo maadaama muslim ahay wixii kasoo haro o dhan ba waa iska sahlantay ah, leanna musiibada waxaa weyn musiba fi diin almusiibatu fi diin baa ugu xun inta musiiba qofka ku dhacdo qofka musiibo ku dhacday ama xanuun sheeganayo ama adduun sheeganayo ama maal sheeganayo wax udhacay waxaas o dhan marka loo fiiriyo diintiisa taasaa u daran taasaa uga daran marka diinta hadday ku fayowdahay oo ku caafimaadsan tahay waxa kale waad kasoo kabanaysaa marka hadal qiimo badan buu ku hadlay wuxuu yihi laa nushriku billah waagu waxaa noogu baryay anagoon ilahi usheegayn muwaxidiina alxamdu lilah calaa hadihi nicma xadathana muusa qala xadathana ribciy bn cabdillahi bn jaruud alhudali qaala xadathana sayf ibn wahbin sayf ibnu wahb ninkaasa waa la daciifiyaa qaala wuxuu yihi qaala lii abu dufayl baa wuxuu igu yihi caamir saxaabigi saxaabada ugu yaraa ee ugu dambeeyey kamataa calayk a abu dufayl baa ninkii weydiiyey wuxuu ku yihi war sayf kamataa meeqaa kusoo marta caleyk korkaada min alcumri buu ka wadaa meeq meeqa jir baa tahay buu ka wadaa meeqa jir baa tahay kamataa calayka qultu waxaan ii ana ibnu thalaatin wa thalaatiin saddex iyo soddon jir baan maanta ahay yii qaala wuxuu yihi abu dufayl min baabi ashay yudkaru bishay min baab ashayu yudkaru bishay shayba shay baa lagu xasuustaa baa layidhi wuxuu xasuustay markuu sanadkaa sheegay saddex iyo soddon iyo saddex markuu sheegay abu dufayl wuxuu xasuustay waaga uu sanadka soo marayay qiso cajiib oo soo martay asagoo soo dhex martay isaga iyo nimanka soo socda uu maqlay uu goobjoogu ahaa tiibuu ka sheekinaya qaala wuxuu yidhi afalaa uxadiduka miyaana kuu sheegin bixadiidin xadiid aan samictuu ka maqlay min xudayfata bnulyamaan aan ka maqlay ina rajula nin min muxaarib ah reer muxaarib ah muxaarib waa badan yahay waa kuwe muxaarib kasafa muxaarab kasafa muxaaribyo kalaa jira marka kasafadan waxa weeyaan waa min baabi idaafat albayaan waay yani eh, eh, muxaaribkii reer khasafa nin reer khasafa ah oo reer muxaariba reer khasafa ah yuqaalu lahu la yidhaahdo camar ibnu sulex la yidhaahdo acmar ah, binu sulex iyadoo xaana waa la akriyay sulex wa kaana lahu suxba ninka camar binu suleexana saxaabi buu ahaa kaanada waxa usugnaatay suxba saxaabi baabay ka dhigan dhiganta wa kaana wuxuu ahaa ninka asaga camar binu suleexa bisinii aniga da-deeda yooma idin maalintaas ha kaana kaana wuxuu ahaa bisinii yooma idin a da-dayda ayuu leekahay yooma idin maalintaas hadda oon kula hadlayo da-da aan jiro wiil yahow la yiraahdo suhay sayf bin wahb la yiraahdo abudufayl wuxuu leeyahay niyow sayfa da-dayda maanta ani aan jiro yuu maalintaasi camar binu suleec uu jiray wa kaana wuxuu ahaa camar binu suleec bisinii da-dayda yowmaidin maalinta ayadaa asagu da-dayda maanta aan jooga ayuu jiray waana aniguna bisinika da-daada alyawma maanta aad joogto yaan jiray soddon iyo saddex jir baan aniga ahaa asaguna hadda oon maanta kula hadlaayo intaan jiro ayuu isagana maalintaa jiray intaasu le ataynaa xudayfa xudayfaan u imaanay buu yihi xudayfa bn lyamaan ayaan u imaanay fii masjidin riwaaya kale fii masjidihi riwaya kale waxaa ku darta wahuwa bilmadaa'in meeshaa madaa-in la yiraahdo isagoo jooga xudayfa u madax ka ahaa yaan u nimid faqacadtu waxaan fadhiistay buu leeyahay fi aakhiri alqowm abu dufayl baa wuxuu leeyahay hadaan majliskii imaaday xalqadii iyo majliskii la fadhiyey aniga gadaal baan fadhiistay buu leeyahay waa ilmo yar dhalinyara buu ahaa uu iska xishooday uu dadka dhex marmaro halkaas ka fadhiistay faindalaqa camr camr binu suleycna waa socday xataa qaama ilaa uu ka istaagay bayna yaday xudayfa bnu yaman hortiisa ayuu istaagay qaala markaasu wuxuu yihi camar binu sulayci kayfa asbaxta intaa wey shaahidka kayfa aw kayfa amsayta ya cabdallah aw yaa abaa cabdillah wuxuu u ma jirtaa abaa abd cabdillahi yow a kayfa amsayta seed ku galabaysatay ya abaa cabdillah qaar baa qoray riwaayaadka qaar abaa cabdillahi saasaa fiican an waay qor ya cabdallahi baa i qor a marka cabdallahi dii la yirahdo in markaa laqab loola jeedo oo dee qof walbaba cabdallahi wey bini aadamka qof walba addoon ilahi o ragga amat allahi banaatandhi marka kayfa asbaxta seed ku beriisatay o kayfa amsayta yaa cabdallahi o yaa abaa cabdillaah abaa cabdillahi ow ya abaa e, cabdillaahi ow qaala amed qaala wuxuu yihi xudayfe axmud allaha ilahay baan ku xamdinaya eray fiican wey ilahay baan ku xamdin wax kasta oo dhib ood sheeganayso nicamta kusii ilahay baa ka badan ilahay inaad ku amaanto wuxuu ilahay mudayin lagu amaanaya wax ka badan qala wuxuu yii axmud llah ilahay baan ku xamdinaya qaala wuxuu yihi camar ibnu suleec maa haadihi alaxaadiidu maxay tahay axaadiistan allatii taatiina nooga imaanaysa canka xaggaada wararka xaggaada nooga imaanaya saaxiibu sirri rasuulillahi bu xudayfa ahaa warar badan oo saxaabada kale ayna maqaloon ogeyn oo lagu saraysan yaa asaga lagu siraysan jiray marka warar badan baa naga soo kaagaaraye maxay tahay oon anaga maqal qaala wuxuu yihi wamaa balaqaka canii maxaa iga soo kaagaaray yaa camru camar binu suleecow qaala camar wuxuu yihi axaadiidun axaadiid lam asmacahaa aanan weligay maqal baan kaas iga soo kaagaara xudayfa yiri laleeyahay qaala wuxuu yihi xudayfa inii wallahi baa ku dhaartee waxaa adiga maqashay waa faydun mxuu eh, ahaa faydun min fayd waxay dhahaan oo kale wax yar ayaaba wixii faraha badnaa ee maqlay in yaroo kamidaad maqashay inii wallahi baa ku dhaartay low xadiiukum haddaan idiga sheekeeyo bikulli maa samictu wax kastoon maqlay mantadartum ima sugi kartaan bi aniga junaxa hada leyl mudlim habeenka mugdigiisa junaxu waxaa la qidacleyl habeenka gabaladiisa waa la yidhaahdaa hilaamu leyla waa la yidhaahdaa marka mantadartum bi imayna sugteen oo imayna sabirteen junaxa hada leyl habeenka mugdigiisa imayna gaadheen intaa mayna fadhideen ilaa maanta hore saan u ilaa habeenka mugdigiisaan gaadhsiin karay idinkaa laakiin isugi karin oon ii sabri karin oo dhegaysanaynin intaasaaban hadli karaa oon xadiis nabi iyo wararkii nabiga ii sheegaan sheegi karaa walaakin yaa camar binu suleecow idaa ra-ayta markaa harta qaysan qays waa qabiil ree eh, reer mudar ah tawaalat bishaam shaam inay tawaliday oo madax ka noqotay falxadar alxadara digtoonaada digtoonaada fa wallahi baa ku dhaartay laa tadacu qaysu qays ka tegi mayso cabdan adoon lilahi alla usugnaaday muminan mumina ilaa khaafat way cabsigelinaysaa aw qatalad way dilaysaa qoladaasa mar imaan doonta ku tasalludi doonta reer sham markaa iyaga iska digtoonaada waxay reebayaan malehe wallahi baa ku dhaartay layatiyana calayhim korkooda waxaa u imaan doona reer sham zamanun zaman laa yamnacuuna fiihi ay waxba iska tari karin danaba talca dalcad seenteed talcadda waxaa weeyaan meesha taagga ahe biyahood ay meel hoose ku shumaayaan ayaa talca la yihahdaa intaa xataa biyaha ay ku shumaayaan ee seentae u dambaysa xataa ma reebi karaan tabardarri iyo dacfi iyo waxqabasho la-aanta haysata marka nimankaasi markii lagu salido qaala wuxuu yidhi qaaladaasi waa camar ibnu suleyci maa yansibuka calaa qawmika yarxamuka allah qaala wuxuu yihi daka ilaya uma qacada nusqo kale waxay leedahay daaka ilaya meeshaydii huwa daaka alaana uma qacada camar binu suleyc uma qacada camar binu suleyc marka waxaa fadhiistay inuu yahay camar binu suleyc bay nusqada riwaayada kale iyo ku cadayso riwaayo kale qaala wuxuu yihi maa yansibuka calaa qawmika riwaayo kale riwaayo kale maa yansuruka calaa qawmika yarxamuka allah qaala wuxuu yihi daka waa suaal su-aal wey daka ilaya uma qacda waa fadhiistay o oh, huwa daka arinku waa sida alaana maanta hadadan uma qacda waa fadhiistay camar binu suleyc waa fadhiistay intaas ishkaal baa ku jira xadiidku waa daciif laakiin maqzaha iyo urjeedada intaasi ayaad iguma cadda bal isha ku taaga oo si fiican usoo fiiriya meelo badan oon tadalucay oo maarayd ku sameeyeyna weli waxna nagu bogsiya maanan helin laakiin xadiidku waxaa weye xadiis daciifa weeyaan xadiis daciifa weeyaan ah, ah, daciif weeye adiga muxuu ku qoray qaala ma oo saadaha ya nas nasruka mm. gargaarkaada aad u gargaaraysa muxuu yahay calaa qawmika yarxamuka allah kuu naxariiste saasay marka noqonaysaa qaala daka ilaya ya dalika iyo daka labada wa huwa daka alaana uma uma qacada iyadana wa jirta riwaayo kale aha maxaa qoran hmm? wuxuu qabanaya ma jirtaa dayib wuxuu qabanaya ma jirtaa ood naga fujin kartaan mase waxaa waa isgarab dhalay halkaas ka jooga marka inta idinka un isha soo mariya maana intaas waa taqriiban waa meelo badan baan aan isku dadayay laakiin waxaad moodaa intan dambe wa waa la iska dhihi karaa laakiin maa yadhar lana mama muuqato haddii maa nasrka la nasruka la yidhahdana xogow way soo iftiimaysaa maa nasruka calaa qawmika yarxamuka allah gargaarkaada aad u gargaaraysa calaa qawmika muxuu yahay yarxamuka allah alla ku naxariistee marka laakiin ogow qaaladaas waxaa iska le camar binu suleyc iyo xudayfa maleh qaala daka ilaya uma qacad daka ilaya de daaka ilaya macnaheeda carabi ahaan waa la garanayaa arrinka aniga i taallaa aniga i taallaa daaka ilaya uma qacad waa iska fadhiistay intaa waa noqon kartaa lakiin almuhim boqol kiiba boqol maaha baabu khayru lmajaalisi khayru lmajaalisi majaalista la fadhiisto waxaa ugu khayr badan awsacuhaa kuwa ugu waasacsan majirka majliska waasace nin walba uu salmigii ufadhiisani oo uu markaasi si xasiloon uu wax u dhagaysani ayaa majaalista ugu khayr badan aan cariiri iyo qof maaratay culeys lagu haya midna aan lahayn xadathana cabdullahi bn muxamed qaala xadathana abu camir alcaqadi qaala xadathana cabdiraxman bin abi lmawali qala akhbaranii cabdiraxman bn abi camrat alansaariyu qaala udina abu saciidin lkudriyu abu saciid alkhudri baa waxaa loo sheegay uclima waxaa loo sheegay wey udinadan abu saciid alkhudri waxaa loo sheegay bijanaaza janaasa taallo oo masaajidka oo lagu tukan rabaa baa la yidhi qaala wuxuu yihi fakaanahu takhallaf waxooga uu yar dibdhacay abu saciid alkhudri xataa akhada alqawmu ilaa dadka ay ka qabsadeen majaalisuhum boosaskoodii masaajidkii baa la galay in wal booskiisu fadhiistay waxaa la sugayaa imaamkii iyo tujintii uma jaa waa yimid bacdu kadib buu yimid amar dambe oo dadku ay masaajidkii iyo fadhigii ay qabsadeen buuxiyeen falamaa ra'aahu lqawmu <clears throat> qowmkii markay arkeen saxaabigii jaliilkaha ah, qiimaha badnaa taabiciintii raggii hadee qiimeynayay saxaabada nabiga alay slam nin nabi maxamed la kulmay oo wax ka bartay oo la fadhiyey ayaa jooga marka aad beegtooda ugu weyn tahay ridwaan ullahi calayhim huwa cadiim ficlan arrin weyn weeyaan wuxuu yidhi <clears throat> abu saciid alkhudri markay arkeen tasaracuu canhu way ka degdegeen ah, meeshuu soo socdo dhan baa loo babaneeyey loo babaneeyey oo inuu majliskii boos fiican la siiyo fadhiistay iyo waxbay rabaan wa qaama bacdon qaar baaba kacayba canu xaggiisa ooga kacay liyajlisa inuu fadhiistay fii majlisihi meeshiisa qaar baa u baneeyey fa qaala wuxuu yihi abi saciid laa maya inii samictu rasuul allah nabiga alay slam baa maqlo yaquulu leh khayru lmajaalisi majaalista waxa u khayr badan awsacuha kuwa ugu waasacsan ku cariiri oo qof meel aad fadhiista intaad weydo qof kale kaaga kaco waxaa ka fiican meel waasac aho adiga nina kaaga horreeyin inaad fadhiisato uma tanaxa ay maala saasuu u yar leexday oo fadhigii m meeluu fadhiista oo banaana tuu raadsaday tana xaa yar leexday yuu fa fadhiistay fii majlisin waasic meel buu silbergi u fadhiistay meesha nin uga kacayo laga yaabo laba nin oo isku dhaweed camiili ah uu geli lahaa meel waasac oo ayarto gadaash dambaa ayuu iska fadhiistay uma tanaxaa fajalasa jalasa fi majlisin majliskaasoo waasicin waasic ayuu fadhiistay saxiix wey xadiidku axmed iyo abu daawuud xaakim fi mustadrik inta way soo saareen shaahid waxaa weeyaan khayru lmajaalis awsacuha qofka meel waasica ah inuu fadhiisto majaalista iyo majliskiisa qofna uuna culays ku saarin qofna u cariiriyin isagana cariir u isgelinin hadhowna dee fadhigii aduu waasix ku yahay muddo badan baad fadhin kartaa hadduu laakiin fadhiga kugu xun yahay de waxa weeyaan waad rafaadaysaa inaad kabubyooto in xanuunku gaaro in muruqku galo waxyaalaha uu fiican laisku naseexeeyo caafimaad ahaan iyo sixa ahaan waxaa kamid a ah jalsada iyo fadhiga iyo majliska in laiska hagaajiyo ugu fiican bay kamid tahay baaba istiqbaal qibla qiblada in la qaabilo haddii majlis la fadhiyo oo kale iyo haddii wax quraan la dhegaysanayo oo kaliyo xadathana cabdullahi bnu salix qaal xadathani xarbala bn cimraan can sufyaan bni munqidin can abihi qaal kaana akharu juluusi cabdillahi bni cumar cabdillahi bni cumar juluuskiisi fadhigiisa waxuu u badnaa huwa mustaqbil qibla isagoo qiblada kusii jeeda ayuu fadhin jiray saas u fadhin jiray lakin dama dhici karto saxaabadao dhan inay qiblada jeedsadaan xelqa jir jirta xelqaduna waa wax wareegsan faqara'a yaziid ibnu cabdillahi ibnu qusayd wixii xilqadii la fadhiyo ibn mascuud cabdullahi bn cumarna wax qiblada xaggeeda usii jooga diyaarsan yahay qara'a yaziid bn cabdillahi baa akriyay ibnu qusayd sajdatan ay aayata sajda buu akriyey suurad buu akriyey aayad wuxuu soo maray aayadihii sajdada kamida ayuu soo maray shan iyo tobankaha mid kamiduu soo maray bacda duluuci shamsi qoraxda bacdadaa bimanaa cinda wey inaad cinda tiraahdo macnaha isku qaban karaa bacda duluuci shamsi ay cinda duluuci shamsi qoraxda markay soo baxaysay yaa nin qur-aan akriyay yaziid bin cabdillahi bin quseyn la yidhaahdo fasajada markaasoo dee sujuuday hadduu quraadii akriyay oo aayatu sajda uu soo maray waa sujuuday wasajaduu dadkiina imaamkiiba raaceen ee qofkii qaariga ahaa leana usjud fa anta imaamuna waa soo arortay qofka qaaliga wax aqrinaayo markuu sujuuda kadaba sujuudi fa sajada waa sujuuday wasajaduu dadkina waa sujuudeen ilaa cabdallahi bin cumar mooyeene cabdullahi bin cumar ibn khadaab radia allahu canhu isaga qabay qoraxda markay soo baxdo xiliyaha la nahiyey salaad inaan la tukan karin walow daatu sababa ha ahaatee ama sujuudda sujuud tilaawada inayna ku jirin salaadaha sababta leh oo salaad lagu magacaabi karin laakiin in lagu magacaabi karo macnaha waa ka daahirtee waxaad moodaa inuu diidan yahay awqaatu nahyi in la sujuudo oo sida salaadihii koreba ay lamid tahay cabdullahi bnu cumar isaga uma sujuudin falamaa dalacat ishamsu qoraxda markay soo baxday si fiican xalla cabdullahi wuxuu furtay xabwatahu guntigiisa xabwada waxaa loola jeedaa yani xadhigii uu eh, maradii marada ku xidhnaa lawyaha u xidhnaa ayuu firtay iska sii iska furay wey ah, wuu garwaxsanaa saasuu mara uu garwaxsanaa marka maradii ku garwaxsanaa jilbaha uu ku xidhay ayuu iska furay uma sajada waa sujuuday wa qaala markaasu wuxuu yihi cabdullaahi alam tara miyaadan arkin sajdata asxaabik asxaabta ada kale sujuuddooda ma arkaysa inahum sajaduu waxay sujuudeen fii gayri xiini salaatin xilli salaadeed xilli aan ahayn bay sujuudeen marka wuxuu arkaa inaan xilli salaadeed sida aan loo tukan karin sujuuduna ay lamid tahay xiliyaha la nahiye qoraxda ay soo baxayso liannaha tadlacu min bayna qarnay shaydaan baa soo arortay shaydaan labadiisa geesba bay kasoo baxdaa <clears throat> waxay leeyihin yasjuudu lahu kufaar gaarada xilligaas u sujuudaan daciifu lisnaad wey xadiidka oo sufyaan bin munqid ninkaa la yihah sufyaan ibn munqid baa majhuul ah oo daciif ah majhuul weeyaan laakiin ibnu cumar waxaa ka ansaxday isagu annahy can isajda in la sujuudo xiliyahaasi qoraxda ay soo baxeysay salaadaha la nahiyey oo kale isagoo arrinkaa wuu qabay madhab ibni cumar radi allahu canhu bay ahayd maslada ayada ah baabun idaa qaama qofka hadduu istaago uma rajaca uu ka kaco oo kusoo laabto ilaa majlisihi meel buu fadhiyey waa kacay weyse iyo muxuu aha candhuuf soo tuf iyo wax iska soo xoor iyo biyo soo cab iyo waxbuu ubaxay markaasuu ilaa majliisa uma rajaca ilaa majliisa kusoo laabtay isla majliskiisi kusoo laabtay qofka asaga ah inta u yara u maqnaa qof hadduu meesha ka fadhiisto asaga oga xaqni badan waa ka kicin karaa asagaa iskale meesha looki looga kici laakiin hadduu ka tagay oo majliska lagu kala kacay maanta oo kale sha berri oo kale u dho shalay anaa meesha fadhiyay taa iyada ma soconayso idaa qaama uma rajaca ilaa majlisi xadathana khalid bin maqlad qaal xadathana sulayman bn bilaal qala xadathani suhayl can abihi can abi hurayra can nabiy sala allah alay wasalam qaal idaa qaama axadukum axadkiin hadduu kaco min majlisihi uma rajaca ilayhi kusoo laabta fa huwa xaqu bihi asagaa u xaqnimo badan min gayriba uga xaqnimo badanya asaga dad kale uga xaqni badan nacam baab ljuluus fadhi ala dariiqi wadada la fadhiisto sucadaadna waa inoo imaan doontaa baab kale wadooyinka dadku ay marayaan ee shaarice dadku ay maraan in geesihiisa la fadhiisto waa laga fiican yahay cudurdaar iyo daruura un baahiya xaaje inay timaado oo qofku dee meel kale fadhiista waayo qof kale isku kala warqaataan hadduu waayo xaalada markaasi eh, arrintaa keenaysa oo baahi ah mooyeene wadooyinka la fadhiistay ahaan waa laga fiicanya xadathana maxamed bnu salaam qaal akbarana abu khaalid ilaxmar can xumaydin can anas bni malikin ataanaa rasuulu llahi buli anas nabiga ilaahay baa noo yimid sala allahu aleyh waaalih wasalam naam ataanaa rasuulu lah sal slam sala allahu aleyh waaalih wasalam wa naxnu sibyaan annaga oo caruur yar yara ah ayuu noo yimid fasallama calayna waana salaamay inuu carruurtayga yar salaami jiray iyo aadaabta salaamta soo maray anasna uu kaga dayan jiray wa arsalanii fi xaajati nabiga markaasuu diray fi xaaja carruurtii ciyaaraysa intuu iga yeeray wuxuu yidhi waxaa waxaa iisoo qabo wa jalasa wuxuu fadhiistay nabiguna fi ariiqi wadadii intuu anas wuxuu usoo qaadayay nabiga jidkii buu dhinac ka fadhiistay yantadirunii wuu isugayaa xataa rajactu ilay ilaa aan kasoo laabtay qaala fa abda'tu waxaan ka daahay calaa ummi sulaym ummu sulaym baan ka daahay oo ciyaartii way kusii jiray lagu diray nabiga lagu daray nabiga alay slam xaajadiisi iyo danta u diray xoogo markaa abu muslim waqtigii la rabay in utago uu ka daahay fa waxay tiri leanna nabiga ha u khidmeeye lama seexan jiri markaa waa u khidmeyn jiray waa u imaan jiray waa ka tegi jiray fa waxay tiri maa xabasaka maanta maxaa ku reebay oo ku xanibay oo ku xabisay faqultu waxaan idhi bacahanii nabiyu nabiga calayh salaam baa ii diray fii xaajatin xaajo ii diray qaalat waxay tiri maa hiya maxay tahay xaajada lagula diray qultu waxaan idhi inahaa sirun sir weeye yani wiilka fiiri hadalka ay dhihi jirtay ina hada ina anasan ulaamun kayisun fatin tii baa yaa rumowday yaa caddaatay waa hooyadii wuxuu warka ku celilay sir weeye ilma yaro caruurahoon eh, toban iyo wax jira marka waa sir ah, wuxuu nabigu ii diray qaarad waxay tiri ayaduna gabar qiimo badan oo murabiyada ayay ahay tarbiyada iyo wanaagaas baqayb bay ku leedahay waxay tiri faxfid ilaali faxfad ilaali sira rasuuli llahi sala allah alay slam sirta nabiga sala allahu aleyh waali wasalam ilaali bay tiri sirta war e, bayna qodqodin muxuu ahaa isha kaa sheegi mahaye anaa ku ilaaline waxba mayna dhihin dadka qaar moogta xubul baa lagu imtixaamay xubul idilac wax inay ogaadaan waxan waa sir baaba ayaga ayaba ka helaanba waxan waa sir iyo waxbaa la qariyey ilaa ay kaa soo saaraan ama ay ogaadaan yani biay wasiilo kastaba ku maraane yay isku dayayaan haggaa waxba isku dayayaan sha marka waxba lama baahna qofka haduu ku yara waa sir iyo hasheegin baa la iyiri arrintaa ina halkaa kaga hadhaa fiican saasaa fiican marka almuxaafada calaa asraar innaas dadka sirtoodaoo la qariyo oo la ilaaliyo iyo inay kamid tahay dadka shurafada ee wanaagsana dayibiinta akhlaaqdooda inay kamid tahay sirta dhawrideeda ayaa laga qaadanaya wuxuu musanif ku baabaystay juluus eh, jawaazu juluus fi dawrqaadna waa laga qaatay qaatayo in markaa dadka lagu dhibay iyo in eh, eh, dhibaatooyin waxaas lama ogolo shuruud bay leedahay uu nabigu ushaadiya aleyhi salaatu wasalaam arki doonaa haddii shuruuddaa la oofiyo waddada baahina ay jirto waa la waa la fadhiisan kara dhinaca waa laga fadhiisan karaa qofna aan lagu dhibaynin baabu tawasuci fi lmajlis majliska in laisku waasiciyo oo qof hadduu imaado oo boos u baahdo in loo baneeyo loo yar durko oo boos la siiyo jalsada la yar ballaariyo xadathana xumaydiyu cabdullahi qaala xadathana ibnu cuyana sufyaan qaala xadathana cubaydullahi bnu cumar can naafic can ibni cumara qaal qaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yihi laa yuqiimanna yuuna kicinin axadukum axadkiin arajula nin min majlisihi meeshuu fadhiyay una ka kicinin uma yajlisu fiihi una ka fadhiisanin yana dhicin arrintaa sax ma ah qof meel fadhiyaa ka kacsanin dee meeshasa fadhiisanin walaakin wax ka fiican baaba jiraba isagina uu fadhin adna aad fadhi heli see wey tafasaxuu walakin tafasaxu isku waasiciya watawasacu isku waasiciya ha tafasaxu tawasacu waa sufsinaya isku waasiciya oo meesha adigoo man ka kici badeegi karta inaad u banayso ood kana durka kana durka oo deena meel boosa ah qofkii uu ka hela meesha cadfu tafsiir weeye tawasacudan tafasaxu bay fasiraysaa dayib arrintaasaa fiican marka waxaa la isku boorinayaa atawaaduc Ah, tawaaduca ah, waxaa kamid a ah, qofna inaan la kicinin qofna aan meesha looga waxaynin qofka una jeclaanin in loo kaco meeshii maarata una jeclaanin taasa tawaaduca kamid a ayib dadka majliska fadhiya inay mar walbaba ku dadaalaan qofka aan boos helin ama taagan ama si xun ufadhiya in loo naxariisto la ada urkaali soo fadhiisa meeshan iyaduna waxay kamid tahay waxyaabaha maxabada iyo wanaagga keena ayay kamid tahay baabun yajlisu rajulu ninku wuxuu fadhiisan xayu meeshii intaha u gaaro xayu intaha xayu wasala su usoo socdo meesha banaan buu fadhiisan ee dadka dhex qaado caniidhiyo oo laba qof oo sheekaysanayna kala dhex galo taa waa laga fiican yahay meeshii uu soo gaaro iska fadhiisan xadathana maxamed bnu dufayl qaal xadathana shariik can simaaq ibnu xarbin can jaabir ibnu samura qaal kunaa waxaan ahayn buu le ida atayna anabiya markaa nabiga u imaano sala allahu aleyh waaalih wasalam jalasa axadunaa midkaana wuxuu fadhiisan jiray xayu intaha meel alla meeshu soo gaaro yuu iska fadhiisan jira oo banaan xadiidku saxiixun liayrihi weyaan saxiixun liayrihi wey naam baabun laa yufariqu ma kala geeyo kala geyni wey bayna laba qof oo isla fadhida yuuna qofka dhexda dhexda u gelin oo sheekadoodii iyo sirtoodii iyo isku dhawaashahoodii iyo isweheshadoodii oo dhan uuna carqaladaynin oo uuna dhoobin dhoobaynin yuuna dhoobaynin yani labada qof oo lakala dhex galo mararka qaar waxaa laba qof oo isribtay oo isla fadhido oo jaliis isku ahaa o isjeclaa ood kala dhex gasho culays bay iyo dareemayaan oo kahoshaa meeshaa imaanaysa ayib inay hadal u socdeen waaba dhici kartaa xadathana ibrahim ibnu muusa qaala xadathana alfuraat ibnu khalid can usaama bnu zayd can camr bn shucayb can abihi an cabdillahi bnu camr cabdillahi bnu camr ibn lcaas marka camr ibnu shucayb can abihi can cabdillahi cabdullahi bnu camr ibn caas wey aabahaasna waa muxamed shucaybkaas aabihiis oo muxamed ah ama shucayb wey camr ibnu shucayb can abiihi shucayb shucaybkaa yarwi can jaddihi jadihi awogiisbu marka ka warinaya cabdullahi ibnu camr ibn caas way sugan tahay marka riwaayatu shucayb an abi an jadihi wa huwa cabdullahi bn camr ibn caas aa saxday camr bin shuceyb an abihi an jadihi bay dhahan marka qaarkood camr bin shuceyb can abihi can jadihi jadkii marka waa cabdullahi bin camr bin caaskan weeyaan camr ibnu shucaybin can abihi shuceyb shuceybkaas marka meesha waxaa ku jira iyo cabdullaahi maxamed baa udhexeeya maxamed baa udhexeeya marka markuu mar can jadihi buu dhihi marra hadda waaba ku saraaxooday jadkaa qofkuu yahayo waa jadu shucayb oo ah abu cabdillaahi abu abu muxamed abu muxamed muxamed oo shucayb aabihiis aabihiis oo cabdullahi bin camr bin caas an nabiya sal allahu alay wasalam qaala wuxuu yii laa yaxilu lirajuli nin ma banaan an yufariqa bayna atnayn laba qof inuu kala dhexgeeyo kala dhe kala farqiyo oo kala geeyo ilaa biidnihima idankooda mooyeen hadda ayaga ma dhahan soo kal soo kala dhahaan u baneeyaan dhib ma leh xasan wey xadiidku saxsan weeyaan xasan haddaad ma xadii camar bin shucayb alabiji aan jadihina sanadka hadduu si kale ku badbaado darajada u koreeya ay gaaraan waa xasan waayo riwaayatu camar bin shucayb can abihi can jadihi iyo riwaayatu bahs bin xakiim can abihi can jaddihi waana riwaayat alasaqir cala alkaabir baabun wuxuu ku saabsan yahay takhataa qofku ma tallaabsan karaa ilaa saaxibi lmajlisi majliska qofka iska lahaa ee meesha laiskugu imaaday iska lahaa ama maaragtay fadhiyay ama gurigiisa uu ahaa ama arrimihiisa isaga loo imaaday xaggiisa ma loo tallaabsan karaa oo ma la aadi karaa ah, oo qofkaasaaba dan laga leeyahay oo raba in wax loo sheego marka dadka ma lasoo dhexmari karaa xadathana bayaan binu camar qala xadathana nadr qaal akbarana abu camir almuzani huwa saalix ibnu rustam weeyaane can ibni abi mulaykata can ibni cabaas cabdullahi bni cabaas radi allahu canhuma qaal lama tucina cumaru cumar bn khadaab radi allahu canhu markii la duray la wareemay gaalkii abulmajuus la dhihi jiray waranka uu ku dhuftay oo la qaaday kuntu waxaan kamid ahaa bula ibna cabaas fii man dadkii xamalow xumbaaray dadkii qaaday ee waldaamiyey ee gurigiisa geeyay baan ku jiray xataa adkhalnaahu daara ilaa daartiisii gurigiisa aan ka gelin aan wadnay nin socon kara ma aha xiidmihii iyo calooshii baa kasoo dhacday halkaasi labada dhinacba toorida uu isku dhaafiyey markaasa wixii afka laga siiyo halkaas ka daadanayeen caloosha ah fa qaala wuxuu igu yiri buu leeyahy cumar yabna akhi walaalkay wiilkiisio ibnu cabaasna dee ardaygiisi khaaska ah u khidmayn jiray buu ahaa yabna akhi walaalkay wiilkiisiow idhab bal orod tagoo fandur fiiri man asaabani qofkay asiibay bal qofka aniga asiibay ee idilay soo raadi salaad buu ilan ku jiray cumar uu tukanayay salaad subax bayna ahayd ee mamaw ah waman asaaba maci yuu kaloo asiibana bal soo ogow oo yuu kaloo ninka asaga gacantiisa ay gaadhayoo lagu sababay fadahabtu waan tegay bu ibnu cabaas fa waxaan imaaday liyuqbirana u sheego warkii buu soo ogaaday u soo tatabucay xogtii buu soo aruuriyey hadduu imaaday marka liyuqbirahu inaan u sheego fa ida lbaytu gurigii mal-aanu waa buuxaaba gurigii waaba tif meel laga gala male fa karihtu waxaa nacay an atakhataa riqaabahum dadka inaan qoortooda ka tatalaabsado ka tatalaabsado cumar u tago waa nacay wa kuntu xadiida sini nin da-yarra waan ahaayo iska xishoonayo odayaashii inaan maro ii banaya dhaho oo laysoo fiiriyaa nacay fajalastu waa iska fadhiistay bu yiri meeshii markaas u horeysay yaa iska fadhiistay bu yiri wa kaana yaamuru cumar radia allahu canhu dhaqankiisa wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa cumar yaamuru kii amra idaa arsala axadda qof hadduu diro bilxaajati xaaja uu u diro an yukhbirahu biha in ula sheego usoo sheego waxbaa lagu diray warkii asagaa waa lagaa sugaya ilaa ilaa waa inaad keento a waxaa keen arrintaas adiga waa inaad la imaataa waa inaa abu musa ashcari waa kii ku dhihi jiray keen makraati keen haddii kale warbaa yaalla wey waa kdhii dhaqankaasa cumar lagu yaqaano jidiyadaas iyadon waxba fududaysanin qofku dirana waxaa weli laga sugaaya riboodki iyo khabarki iyo warkii baa laga sugayaa tanaa ku naqaanay yiri wa kaana yaamuru idaa arsala hadduu qof diro axadan axad bilxaajati an yukhbirahu biha inuu sheegu amri jiray wa idaa huwa cumara musaja cumara waaba dadan yahayba waa qof dadan oo tacbaana oo sakaraatulmowtki oo ku dhow yahay bestia wajaa kacbu kacb baa yimid kacabkan waa kacbulaxbaar kacbulaxbaar in la dhihi jiray oo kacab ibnu matic kacab ibnulmaatic alximyari oo mukhadrabiinta dadka la ku jiray xilliga nabiga rumeeyey lakin isagoo nabiga arkin alayhi salaatu wasalaam iyuu nabiga dhintay kadib uu kusoo biiray madiina reer yamaneed buu ahaa axbaartu kamid ahaa taqaanay kutub tawraat iyo ayuu ahaa wa jaa kacab baa yimid faqaala wuxuu yihi wallahi lain dacaa amiiru lmu'miniin hadduu ilaahay baryo amiirumuminiin cumar layubqiyanahu llah ilaahay waa baaqi yeelayaa hanuunka ilahay iga qaad iga caaf haduu dhaho cumar waa laga aqbali mastajaabo dacwo weeyaan walayarfacanahu lihadii lumma ummaddanu ilahay ku kor yeelaya layarfacanahu waa ilahay baa kor yeeli cumar lihadi lumma ummadan uu ku kor yeelaya xataa yafcala fiiha ilaa u dhexdeeda ka sameeyo kada wa kada waa waxaasuu sameeyni arrimo badan buu qabani xataa dakara almunaafiqiina buu sheegay munaafiqiintii buu dabar jagi shaqo badan buu qaban fasamaa waa magacaabuu kana ah, magacyana waa sheeg sheegay kunyana waa sheegay kunyana waa sheegay yani jinsi iyo sifaat iyo alqaab iyo waxyaala badan buu sheeg sheegay kacab ah, waad naxariisan oo jawiga kacsan oo xaalad culus baa lagu sugan yahay amiirumuminiin madaxweynehi muslimiinta yaa meeshan goglanoo yaala oo xaqdarro lagu dilay marka caradu meel adag bay maraysaa qultu waxaan idhi buu yidhi ibn cabaas halkanuu jaalis iyo fursad ka helay waxaan idhi buu yidhi ubaliquhu ha duceyste o ha barye saad rabtana ha noqotee ubaliquhu ma gaadhsiiyaa maa taquulu waxaad leedahay ma gaadhsiiyaa nin la diray inuu noqdo xaggana laga soo riye xaggana war kale laga sugaayo yuu rabaa dee sidaa wadadii ku maro qultu waxaan ubaliquhu maa taquul waxaad leedahay ma gaadhsiiyaa qaala wuxuu yihi maa qultu kacab wuxuu yihi warkay war sira ah, maaha maa qultu wax kala ma dhihin oo ma dhihin ilaa o ana uriidu waxaabaan doonayay an tubaliqo inaad gaarsiiso waxaan uhadlaaya ulaha saas baa inaad gaarsiisaan rabay fatashajactu markaasaan dhiirigalay oo ku dhiirigalay oo geesi geesinimo aan ka helay hadalkiisii tashajuc yani waa ku maarata dhiiraday faqumtu markaasaan kacay buu yihi ninkayga cabsanaya xishoonayo oo inigu yii kacba dadkii agihiisana way maqlayaano warkaas baa lii banaynaya fataaaytu riqaabahum waan ka tatallaabsay luquntoodi xataa dalastu cinda raasi cumar madaxiisaan ag fadhiistay qultu markaasa waxaan ihi warkii isaga loo diray walba ka weynahay inaka adiga arsaltani waa kaadi dirtay amiirumuminiinow bikada baa ila dirtay ninkana diray waayo yuu diray yaa kale ayaadna weydiisay waa u sheegay abululu almajuusi weeyaan buu yiri waxaan ku dayay ma ghulaam mugiira ha ghulaam mugiira nin wuxuu aha maakir ahoo khadaac ah ayuu ahaa dhagar badan oo cadaawad iyo xifdi iyo carag gashay cumar baa radia allahu canhu markuu mugiira binu shucba u yihi ninkan waa nin farsamayaqaana wixii markaa juculo ahoo eh, kharaaj ahoo dadkan shaqaalaha iyo addoomaha kharaajka la saaray ninkan lamid maaho farsamadiisa aad bay usareysaa aad u usareysaa shiido wuxuu sameeyey dabeesha ku socdo oo eh, yani qaab wuxuuba gaadhayba ay xilligaas aan la aqooninba oo horumar ah marka cumar baa eh, mugiira marka xubuu saaray wuxuu yihi kordhii xoolaha cumar buu kusoo dacwooday cumar wuxuu yihi sokeligu yihi maaha waxaan samayn karaa raxa maalka shiidaha la yihahdo oo dabeysha ku socda so kaa tiri maaha waxaad kusoo galaa ka badane iskaga korni bu yiri markaasuu hanjabay deen si sarbeeb cumar rawaa gartay radia allahu canhu ardaa inaka arsaltanii bikada baa ila dirtay wa asaaba macak ninka asagaa ah, horta waa ninkaas wa asaaba wuxuuna asiibay macaka adiga la jirkaada keligaa ma tihide kada intaas thalaathata cashara saddex iyo toban nin ayuu ku dhuftay oo qaar dhinteen qaarna dhaawaca wa asaaba kulayban kulayb ninki lihi jiray wata waa ku dhuftay aljazaar wahuwa yatawada cinda almihraas meeshaa dhagax mihraasku waa dhagax weyn oo la xordo oo biyo badan qaada biyo badan qaado lagu agweysaysan jiray ninkaasoo yatawada weysada cinda almihraasi dhagaxii weynaa ee mihraasa ah ku agweysaysani ayuu xataa ku dhacay oo ku dhuftay waa laisla waxaysmay oo dasabkii hore garaac ku dhufo kuwa kale ku dhufo kuwa kale ku dhufo ilaa banaanki yaa laskula dhac intaas markaasaa markii dambe qoorta waxaa loo geliyey bahal weyn oo bishal ahaana yaa luqunta loo geliyey tiibaa lagu qabtay markaasuu dabaxa nafsa isaga isgowracay markuu arkay in la hayo ayuu isaga isdilay ninkii sidaas wayaan ogow buu yidhi wa ina kacban fariintii labaad bu haddana iska gudbinaya kacb alaxbaar wa ina kacban kacban kacabna yaxlifu billahi ilahay buu ku dhaaranaya bikada wakada mawlaa cumar hadduu duceysto ilahay waa ka aqbalaya faqaala wuxuu yihi udcuu kacban kacab igu yeera fa duciya waa loo yeeray faqala wuxuu yihi ma taqulu kacbo adna maxaad tiri tabayunka iyo tathabutka fiiri qaala wuxuu yihi aqulu kada wakada waxaas waxaasaan iri qaala laa buu yiri kaaba yeelin wallahi baa ku dhaartay laa adcuu inaan ducaysanayn oo alla bogsiyo adhehin walaakin shaqiya cumaru cumar waa nasiib daran yahay in lam yakfir illah lahu haduu ilahay udhaafin ilahay u dhaafin xaggaas iyo aakharo iyo dambi dhaaf iyo arrimahaasu ka murgaayaaye adduun iyo noolosheeda iyo imaare iyo amiirulmuminiin dambe hawe kama hayso xataa waa diida isagoo nool in la yidhahdo amiirulmuminiin markuu caaisha radi allahu canhu u diray wiilkiisa cabdullahi bin cumar u yiri ordo caaisha intaa idan weydiisato in lagu xabaalo labadeedii saaxiib nabiga iyo abubakar agtooda ay ogolaato walaa taqul amiira almu'miniin fa inii lam akun amiiran bacda alyowm maanta kadib amiir miihi lmuminiin baa saa ku yidhi hadhihin buu yihi daciif lisnaad wey xadiidkan laakiin waxii kale ayaan sheegnay qaar badan waa saxiix ayib ah, ninka la yihahdo abu caamir almuzani saalex ibnu kaas ee daciif ah hmm bab qala xadathana mxamed bn salam qala akbarana cabdة an ibn abi khalid an الshacbiyi qaal jaءa rajulu nin baa u yimid ila cabdillahi bn camr ibn caas wa cindahu lqawmu julus cabdullahi bn camr agtiisa alqawmu qowmkii baa juluusun fadhiya ninkaa saxaabiga jaliilka caalimka waa lala fadhiyaa yatakhaطa ilayh rajulkii ku celi rajulka oo yatakhaطa tallaabsanaya ilayhi xagga cabdullahi bin camr bu usoo tallaabsaday oo isaga usoo jeedaa famanacuhu dadkii baa reerreebay ninka soo tallaabsanaya hadduuba qofkaasi saaxiibu majliska uu usoo socdo oo dan ka leeyahay waa loo banaa in la reebi maayo laakiin hadduu rabo sida dadka kale inuu dhinac ka dhegaysto aayadin waxba dadka dhibine waakiin nabiga dhihi jira ijlis faqad aadayta wa aanayt dadka waa dhibtay waana dahday w khudbada u akrinay nin soo tallaabsan marku arkay isjil fa inaka qad aadayta wa aanayta riwaayadaasaa jirta yatakhada ilayhi ninkan laakiin waa soo tallaabsan ilayhi xagga cabdullahi bni camar famanacuuhu dadkii baa diiday o yihi hana tallaabsanina fadhiiso faqaala wuxuu yihi utruku rajula daaya ninka daaya hay soo gaareen fa jaa waa yimid xataa jalasa ilayhi cabdullahi bn camar bin cas uu la fadhiistay faqaala wuxuu ku yihi akbirnii waxaad ii sheegtaa bishayin shay samictahu aad ka maqashay min rasuulillahi sala alla alay wasalam masale xadiida oo ku dhago si gaara iusheeg qala wuxu samictu rasuula allah nabiga alay salam baa maqlo yaquulu li almuslimu muslimku man salima almuslimuun qofkii muslimiinta ka nabadgalaan wey bilisaani carabkiisa iyo wayadii gacantiisa gacanta kaliya maya xubnihiisa o dhan ba soo wada galaya lisaankuna qawl kaliya mahe ficil baa soo galaya carabka wax lagu ishaaraa soo geli wlmuhaajiru muhaajirkuna man hajara wax qofkii haajira wey maa naha allahu can wuxuu ilaahay ka reebay min almacaasi walmunkaraat walakhlaaq radiira qofkii ka tagaa qofkaasa muhaajir ah oo muhaajirka ayaa laba macno leh laba macno leh midna waa midkaas axkaamta gaarka leh ee bilaad t waddan kale la aado diintiisa qofku kula cararo midna waxaa weeya xumaantao dhan oo laga taga iyadoona hijray noqonaysaa xadiidkuusa saxiix weeyaan asaguna bukhari iyo muslim laba way soo saareen xadis saxiix thaabit ah can rasuuli sal ly slam ayib baabun akramu nnaas dadka waxaa ugu karaamo badan akramu nnaasi cala arajuli akramu nnaasi dadka midka ugu karaamo badan cala arajuli ninka korkiisa jaliisuu wey haddaad qof karaamayni qofka jaliiska ku ah marti buu ku yahay adigu kusoo booqday aduu hadal ku hayaa kaasaa mudan in la karaameeyo akramu nnaasi cala arajuli ninka korkiisa waxaa ugu karaamo badan inuu la karaameeyana mudan jaliisuhu qofka la fadhiya ee warka u haya isaga maaratay usoo qastay ee wax la fadhiya xadathana abu caasim annabiil qaal xadathana saai i bnu cumar qaal xadathani ciise bnu muusa can maxamed bn cabaas bn jacfari qaal qaala li ibnu cabaas baa wuxuu gu yidhi akramu nnaasi calaya korkeyga dadka igu karaamo badan inaan karaameeyana aan jeclahay jaliisii qofka aniga ila fadhiya wey ee saaxiibka gaarka ilaah inaan ilaashado sufadiisa dhowro oo la fadhiisto kaasaan ugu jeclahay saxiixulisnaad wey xadiidka qala xadathana abu nucaym alfadl qaal can cabdillahi bni muamal can ibni abi mulaykata can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal akramu nnaasi dadka kuwa ugu karaamo badan ugu mudan calaya korkay jaliisi weeyaan an yatakhadaa riqaaba annaas inuu dadka kasoo taltallaabsado xataa yajlisa ilaya igala fadhiisto ayaan jeclahay bui oo dadka soo dhaafaba daciif lisnaad wey xadiidka cabdullahi bni muamalkaasa daciif ah baabur wuxuu ku saabsan yahay hal yuqadimu rajulu ninka ma fidin karaa rijlahu lugtiisa beyna yaday janiisihi dadkii la fadhiya hortooda lugta ma fiirin karaa liqaradi min alaqraad dan iyo arrimo kale asagoo ujeeday kamid tahay saaxiibkii inuu boos usii reeba oo kale mathalan xadathana maxamed bin cabdilcaziiz qaal xadathana asad bin muusa qaal xadathana mucaawi bnu saalix qala xadathana abu zahiriya qaal xadathanii kafiir bnu murata qaal dakaltu lmasjida masaajidkii baan galay yowma aljumca maalin jumca fawajadtu waxaan helay cawf ibnu malik alashjaci jaalisan isagoo fadhiya cawf fadhiya fii xalqatin meel xalqa mada rijlay lugihiisana fidiyey beyna yaday hortiisu saa ugu fidiyey falamaa ra-aanii markuu i arkay yuqabada rijlay lugihii laabay uma qaala lii igu yidhi tadri bay ogtahay liayi shayin waxaan madatu u fidiyey rijlaya lugahayga liyaji-a inuu imaado rajulun saalixun in wanaagsan oo fayajliso uu fadhiistaan rabay qof wanaagsan inuu ag fadhiistaan rabay on jeclaaye kaale adig weeyaan buu leeya marka fadhiiso ayuu ka wadaa saasuu ka wadaa mali saxaabigaas mali eh, cawf bin malik alashjaci ayuu kusoo dhaweeyey oo fadhiisiiyey meesha iyadahe marka xaaladahaasoo kale de waa iska xaalad ijtihaadiya ixtiraama qof dadki kale meela kale fadhiistaan la oo iska cidlo meeshii aynan ahayn oo qof hebeloo maqan baan uhayaa inaad tiraahdo wixii oo majliskii baahi loo wada qabo ayadu de meesha kuma jirto ama salaadii sufuufta hore nin walba uu rabo inuu qabsado oo galo in xajzi la sameeyo hebel baan u hayaa la yihahdo sax maaha laakiin mararka qaar haddii boosas kale iska banaan yihiin agtaadoo kale aad rabto qof inuu fadhiisto waxa weeyaan waxaad mudda inay sahal tahay oo ijtihaadka saxaabigaas radi allahu canhu ay meesheeda ku jirto xasan isnaad wey xadiidku asad asad binu muusahasaa saduuqun yuqrib mucaawiya binu saalixa saduuqun lahu wahamay dheh baabu rajul ninka oo yakunu fi lqawmi qowmka ku dhex jira oo fayabsuqu yabsuqu candhuuf tufahaya candhuufaa ku qabatay adoo dadka ku jira candhuufti marka inaad dadka ku dhibto oo hortooda ku tufto ood ka dullaliso oo lama rabee candhuuftaada control oo ka adkow maradaada ku tuftaya lugtaada ku baaba'isayaa haddaad la kicin karto canuuftaa marka waa inaad jirtaa wixii la fadhinaya la fadhiyo la sor fadhiya canuuf qof walba hortiisa aad ku tufto dadka hortoodi taqasus waxaa imaanaya dadka inay meesha ka yaqiiqisadaan oo xoogo wixii ku adkaado oo abateedka ka xumaada sheekadii waxay dhan bay halowdo xadathana abu macmarin qala xadathana cabdulwaari qala xadathana cutba bnu cabdilmaliki qala xadathani zurara bnu kurayb ibn xaarif bnu camr asahmiy asahmiyu ana alxaarif bnu camr bn asahmi xadatahu qaal ataytu nabiya nabiga alayh salaam baan u imaaday wahuwa bimina isagoo mina jooga aw bicarafaat ama carafa jooga shakurawi waqad adaafa bihi naas dadkii baa nabiga alayh salaam isku wareejiyey sida dawaafkii saas isku wareejiyeenoo xilqadii weeyaanoo gaararkay ka fadhiyaan wayajiibu lacraabu niman reer baadiya xataa imaam oo nabiga raba inay su-aalo weydiiyaan wejigiisa ay arkaan weligood mayna arkin nabiga aleyh salaatu wasalaam nabiga waa soo xajin rabaa imaada un baa la yiri fa idaa ra markay arkaan wajha wejigiisa intay fiiriyaan bay qaalu dhahayaan hada wajhun mubaarak ayay leeyihin wejigiisa kan wajhi mubaarak wey ha wejigiisi ka akrisanaya rasuulka wanaagiisa iyo qiimihiisa iyo tawaaduciisa iyo inuu yahay qofka qof aan inaba haba yaraatee wax been iyo iskibrin iyo dadkaa ka sarraysid iyo midna inuu ujeedin wejigiiska akrinaya sala allahu alayh wasalam marka waa waa laga gartaa dadka qofka wejigiisa iyo suluugiisa iyo dhaqankiisa iyo ta-anigiisa wax badan baa laga garan karaa qaabka uu yahay iyo dhaqan ahaan baa soo soo jiidan kartaa muxuu yihi xasan binu thaabit radia allahu canhu law lam takun fiihi aayaatun mubayinatun jaءat maxaasinuhu tunbika bاlkhabri soomeen law lam takun fiihi aayaat mubayinat jaءat kanat badiihatuhu tunbika bاlkhabri axsant kaanat badiihatuhu tunbika bilkhabri badiihada maxaa weeyaan banaanka banaanka iska ow qofka hortiisa adoon wax kalaba weydiininba walidalika cabdullahi ibnu salaam wuxuu yihi radi allahu anhu markuu madiina tegay nabiga alay salam madiina soo galay oo arkay wuxuu yihi o hadalada qiyaama ah badna uu ka hadlay waa gartay yiri wajhi wajhi kadaa inun ahayn warkana war been ahayn qur-aanka xataa waa ku jirta fi suurati yuusuf muxuu yihi ninkii meligaha markuu nabiyullahi yuusuf ha i imaado yii orod ud ku noqo oo haweenkii gacmaha googooyay maxay rabeen ayaga ay dheheen annaga gardareen suleekha ay soo istaagtoo tiri annaga gardareen wixii o dhan uu warkii caddaaday inuu beri yahay kadib waa kii loo yeelay u tegay wuxuu yihi falamaa kalamahu qaala inaka alyawma ladayna makiinun amiin marka la hadlay arkayba wuxuu yihi khalaas ninkaas soo dowladda dheeda khasladeeda ku wareejiyey mujarad inay wada hadleen ay kulmeyn marka waxaa weeyaan min hada alqabiil wey marka acraabtii reer baadiyiba nabig inta u imada waa dhh hada wejhun mubaarak waa weji barakaysan qultu waxaa yaa rasuul allah rasuul allow istakfir lii ilahay dambi dhaaf i weydii baan ku eri bu yiri ilahay dambi dhaaf i weydii a waa ninkii dee soo nabigu u yimid alayhi salaatu wasalaam ee ahaa alxaarith ibn camar asahmi faqaala wuxuu yihi allahuma kfir lana khaas kamuna dhigin dadka o dhan baa dembi dhaaf u baahan allahuma kfir lana ilaahu noo wada dembi fadurtu waa kusoo wareegayo faqultu waxaa ihi istakfir lii nabi allo ilahay dembi i ii weydii tu gaaruu rabaa qaala nabigu wuxu yi allahuma kfir lana ilaahu noo wada dembi fadurtu haddana dhankaan inu istaagu booday faqultu astakfir lii nabi allow dembi dhaaf i ii weydii yowma carafa iyo ducada nabi raba isla hel faqala wuxu allahuma kfir lana waa laga diiday ilahu noo wada dembi anagoo dhan fadahaba yabsu nabig alayh salam wuxuu damcay inu candhuuf tufo faqaala biyadii gacantiisa ayuu candhuufta ku qaaday faakhada biha wuxuu mariyay busaaqahu candhuuftiisa intuu qaaday akhada biha busaaqahu gacanta ku qaaday wamasaxa bihi nacla kartiisa ku tiray karaha wuxuu dhacay nabigu an yusiiba axadan qof inuu ku dhufto ama la helo ama ku asiibo min xawlihi gaararkiisa meeshu waa la fadhiyaa meel candhuuf lagu tufo ma laha marka markuu candhuufta qoft hadduu tuuro ama tufo qof baa laga yaaba inuu ku asiibo oo gaadhsiiyo wixii oo candhuufta nabiga ay mubaarak tahay oo saxaabadu ayba jeclaan lahaayeen hadda nabiga aleyh isalaatu wasalaam waa ka dhawraya asaga xaggiisa anuufti marka wuxuu ku tufayaa kabtiisa intuu mariyo ku tirtiraya waa haddii suuragal noqoto oo ay wax kala adweydo wey xadiidka xasan weeyaan baabu majaalis sucadaat meelaha wadooyinka oo la fadhiisto duruqda waaweyn ee sucuudka waxaa weeyaan jidka duruqu naafida wadada fusho wey ee la mara dadku ay ku arooraan ama ay ku baxaan xadathana cabdilcaziz bin cabdillah qaal xadathana sulayman bin bilaal an ilcala can abihi can abi hurayrata qaal an nabiy sala la alay sl nabigu nahaa wuxuu reebay can ilmajaalisi bisucadaad sucudaad sucadaadka meelaha wadooyinka in la fadhiisto waa reebay nabiga aley isalatu wasalaam dadkii baa maraayo oo dhibaata laga soo gaari kara fa faqaaluu waxay dhahen ya rasuul rasuul allah layashuqu calaynaa waana dhibaya aljuluusu fadhi fii buyuutina guryahanaga aan fadhiisano marka guryahanaga ma fadhiisan karno cariiri weeye dadki kuma kulmi karaan mararka qaarka sheekooyin gaala iska rabaan iska sheekaystaan marka waana dhibaysa nabi allow arrintaas culays bay nagu tahay qaala maxaan sameynaa waa ku jirta meesha waa su-aal qaala wuxuu yihi fain jalastum hadaad fain jalastum haddaad ku laba fadhiisanaysaan wadooyinka oo diidan inaad wadooyinka aad iska daysaan faacdu lmajaalisa majaalista la fadhiista siiya xaqahaa xaqeeda siiya qaaluu waxay dhaheen wamaa xaquhaa dariiqa xaqiisa muxuu ya rasuula rasuul allahu qaala idlaalu saa'ili qofka wax ina weydiiyo oo ree hebel xaggee degan yihiin iyo wax maarat xaggee aro biyaha laga helaa iyo asaa'il qofka saa'ilka ah ee wax ku weydiinaayo ee istirshaadka ma socda inaad maaragtay aad wax tusto irshaadulmaara baa loo jeedaa dadkaa meesha socda inaad irshaadiso o tirahdo waddadaas marakaasa laga mara aad tiraahdo taasaa kamida wa raddu salaami salaamta oo la radiyo dadka ku salaama in adaa fadhiya ka socdaa ku salaamaya waqadul absaari aragoo lalaabo laabo oo wax xumaana aan la fiirinin walamru bilmacruufi macruufka dadka in la faro wanahyu reebitaan anilmunkari laga reebo dadka oo maxaad ka galay aada wax xumaanood aragto wadada lagu samaynayo ama jidka lala marayo inaad tirahdo alla ka cabsada intaa maxay ku yeeli war ilahay ka baqa war ilahay ka xishooda inta haddaad tiraahdo ah, waxweyn bay saameyn bay yeelanaysaa xadiid saxiixa weeyaan saxiix weeye qala xadathana mxamed bin cubayd الlahi qala xadathana dara wardiyu an zayd bn aslam an cطa bn yasaar an abi saciid اlkudriy radi allahu canhu ana nabiya sala اllahu alayh walih wasalama nabigu qaala wuxuu yihi iyaakum iska ilaaliya waljuluusa fi duruqaat jidadka inaad fadhiisataan qaaluu yaa rasuul allah maa lanaa nooma sugnaanin buddun maaran min majaalisinaa makaanu fadhiga anaga kama maarano nataxadatu fiiha waan ku sheekaysanaa faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam ma wuxuu yidhi amaa idaa abaytum haddaad diideen diidda macnaha waxaa weya isjecleysiiyeen amar jaazim hadduu yahay nabiga alay slam kama hor imaan karaan amaa idaa abaytum haddaad naseexadii aad tiraahdeen dhankana culeys baana haysto ood isku dhajiseen oo diideen fa acduu dariiqa waddada siiya xaqahu xaqiisa qaaluu waxay deen wamaa xaqu dariiqi waddada xaqeeda muxuu yahay yaa rasuul allah qaala qadulbasari indhaha laaba oo dadkaas soo maraya naga badbaadaan aragood aragiina ka badbaadaan oo ka fulaada wax alla wax waa dhibayo o dhan ka joogsada waxbaha dhibina ka fulaada walamru bilmacruuf macruufka dadka fara wanahi can ilmunkar xumaantoo dadka laga reebo intaba waxa weyaan xaqu dariiq wey haddaad fulin karto intaasi waad fadhiisan laakin haddaadan fulin karin ood naafica ahayn oo dadka waddada maraya adaan anfacaynin aadan dhanka kalena aadan wixii dhib iyo mubara iyo dhibaataa naftaada aadan dadka ka reebi karin markaa iyada a waddada inaad fadhiisato ma banaana wallahu aclam bilayd tawfiq sala allah wasalam aleyh